إقراء وشرح كتاب السنة النسائي في ليلة الأربعاء الموافق للسادس والعشرين caami alfi arbacumiya waalaaiin wa arbaciin xadiid mustafa sala allahu calayhi waali wasalam dimna silsila duruus xadiid mustafa sala allahu calayhi waali wasalam badan bikitaab arbaciin wantan bisunan wasaxiixayn yasara allahu litmaam walikmaal warasaqan ikhlaas fi lqowl walcamal inuu samiic mujiib dacwaat majliskan oo majliska laba boqol iyo sideed iyo afartanaad ee majaalisa marka sharax koobnay kitaabka sunna nasaa-i habeenkan waa habeen arbica kuna began lix iyo labaatanka rabic alaakhir kun afar boqol iyo saddex iyo afartanka nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxaan ku soo jirnay صifatu shibhi اlcamdi wa calaa man diyat اlأjinnati wa shibhi alcamdi waxaan ku soo jirnay diyada loo yaqaano amaba dilka loo yaqaano shibhi shibhulcamdiga sifadiisa iyo tilmaamta uu leeyahay nooca ay tahay waa jeedalkii ama shaabuuggii qofkii ku dhintay ama ul ama dhagax yaroo lagu tuuray ku dhintay qofkaas isaga ah wey qofka shibilcamdiga loo yaqaano amaba kaslamoodka kaslamoodka kan ah kaa weyaan sifadiisa tan labaadna diyada urjiifka iyo shibilcamdiga diyadeeda yaa la saari oyay ku waajibaysaa waa caqiladii abcan waa qaraabadii iyo casabadii weeyaan marka taa ayaan kusoo jirnay xadiidka caawa waxaan joognaa insha allah tabarak wa taala an ka bilaabi doonaa afarkun sideed boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadiid saxiix qaala alimaam anasai cala tula akhbarna moxamed bashaar wbundaar wa xaafid qala xaddatana cbdiraxman mahdi waa imaamkii qaala xaddatana sufyaan athawri wa amiir muminiin fi xadiid can mansuur muctamir waiqatun thabt can ibraahim yaziid anaqci waiqatun idalis can cubayd ibnu nudaylata waiqa can ilmughira ibn shucba radia allahu tacala ardaa saxaabiga jaliilka ah wuxuu leeyahay ana daratayni laba dumar oo laisla qabo shee cusmaan aw xali muxuu ahaa muxuu ku sheegay maxay hayd ya dangalo danaa gashmiya ah. ha dangale ha ana daratayni laba dangalo ah saad miyadhayna ya ya dee haddaan baranayna qofka haddii wa la baro inuu warto somaha wax aad u fiican wa sayidi darataynka wa ku sheeg dangalahaas weligaa ma maqash ma maqash weligaa a khalaas dangalo markay ay laba yihiin marka ma dangalo baa laska dhihi saasaa ku filmisa waa laba dangala ana daratayni dangalo miyaa laska dhihi mid walbaa dangalo mise iyagoo isla jiro a a markaan sheegi hadda oon laba sheegi ma laba dangalaan dhihi mise dangalaan dhihi <laughs> khalaas ya a hebel dangaladeedii hebelayo dangaladeedii laba dangala hy ah, naam axsanta waaya halkaasaan aadayna marka waa yahay anna daratayni laba dangala ama laba eh, haweenoo isla qaba ayaa darabat waxay ku dhufatay ixdaahuma midood alukhraa tii kale bicamuudi fustaatin tiir teendha ama kabaal waxaa tidhahdaba faqatalathaa way dishay faqadaa wuxuu xukumay rasul rasulka sal slm bidiyati diyadii calaa casabati alqaatilati tii wax dishay qaraabadeedii ayuu nabigeena ku xukumay diyada in la saaro wa qadaa wuxuu xukumay limaa fii baniha wixii caloosheeda ku sugnaa oo canug urjiifka ahna biquratin adoon amaba adoon in laga bixiyo oo diyadiisa ay taa tahay ayuu nabigeena xukumay calayhi salaa slaam fa qaala wuxuu yidhi alcaraabiyu kii baadiyaha wuxuu yidhi oo la dul saaray xukunkaas canuga yar inuu bixiyo qurro ka bixiyo tuqarrimunii miyaad isaaraysaa ood iga magaysaa man qof ama canug laa akala waxba aanan cunin walaa shariba waxba aanan cabin walaa sax aanan dhawaaqin oo fastahalla ay fa yuqaal xadiidkan ma akrin maanan gaarin sooma hay walaa saaxa aanan dhawaaqin oo fastahalla ay fa yuqaalu inahu istahalla aanan muxuuah la dhehaynin canugaas wuu dhawaaqay oo u ooyey aan la dhehaynin sideed muxuu ahaa iga gudaysa ood iiga magaysa waaye fa milu daalika kaasoo kale yualu waxaa laga soo qaadaa wax kama jiraan amaba hadur ayaa laga dhigaa weyaan faqaala wuxuu yih rasulkeen sal اllahu alay waslm sajcun huwa kan hadalkan ad ku dhawaaqda sajcun waa tix ka sajci اljaahiliyati qolyaha jaahiliga siday wax u tixi jireen oo kale hadal hadala u taxday weyaano jaahiliga dhaqan waxa u ahayd aftahnimada iyo eh, muxuu aha fasaaxadaas waxay u adeegsan jireen inay xaqi ku buriyaan oy baail booskiis soo dhigaan dhaqankoodii ayaa la imaaday weeyaan waqada wuxuu xukumay rasulkeena sal slam limaa fii banihaa gabadhaa dhimatay oo la dilay oo nabarka u dhimatay ama kabaalka lagu dhuft u dhimatay canugii caloosheeda ku jiray biuratin adoon ama adoon ayuu nabigeena ku xukumay sal allahu alayhi waali wasalam xadiidka afarku horaan waxaan u sheegnay axaadiistan sheegitaanka la sheega naaxiya alxadiiثiya ayaa xoog la saarayaa oo ikhtilaafka laysku khilaafay iyo ariiqada loo kala wariyey alfaadda xataa maaha waxaa laga hadla waxaa weeyaan sanadka iyo rijaasha waxaa noo imaan doonta xadiidka isagoo mursal hadda waxaa weeyaan waa mawsuul isagoo mursal ayuu noo imaan doonaa insha allah tabaaraka wa tacaala marka waa tii aan soo niri baabkii wadikri wadikri ikhtilaafi alfaadi الnaaqiliina likhabari ibraahim can cubayd ibni udaylata can mugiira ibni shucba ibraahim yaziid anakhaci markuu ka wariyey cubayd ibn nudayla oo cubaydna uu ka wariyey mugiira raggi ka wari marki ibraahim oo ariiqa ku wariyey habka isugu khilaafeen caddayn la cadday marka axaadiistan soo noqo noqonayso halkaas ay ku qotantaa ama halkaas ay muxuu ahaa caddaynaysaa weyaan xadii afar sideed boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadii saxiixa qaala imam nas abarna cali ibnu saciid ibn masruuq alkindi waa saduq qaala xadaثana yaxya ibn abi zaa'ida wa iqaة mutqin can israa'iil ibn yunis ibn abi isxaaq الsabici wa iqaة tukulima fiihi bila xuja can mansuur muctamir wa iqaة tabt can ibrahim yaziid الnakci wa iqaة yudalis can cubayd ibn nudaylata wa iqa can mugiira ibn shucba radia allahu taala arda qala wuxuu yihi mugiira darabat waxay ku dhufatay imraatun haweeney oo min bani lixyaan reer bani lixyaan ah daratahaa dangaladeedii amaba haweeneyda lala qabay bicamuudi alfustaati teendhadii tiirkeeda ay ku dhufatay faqatalada way dishay wa kaana waxaa ahaaday bilmaqtuulati tan la dilay xamlun ur oo calooشha ay carug ku siday faqadca wuxuu xukumay rasu rasulka sl slm calىa casabati اqaatilati wax dishay qaraabadeedii bidiyati diyada iyo nabigeena ku xukumay ala sl slm walimaa canug oo fii baطnihi caloosheeda ku sugnaadayna nabigu wuxuu ku xukumay ama u xukumay biguratin adoon ama adoon weyaan xadidka afarkun sideed boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam ibn sacd akhbarna suweyd ibn nasr almarwasi wahiqatun qaala abana cabdullahi mubaarak waa imaamkii reer marwas can شcبة waa imaam kale can maنصوب بن mctmr can ibrahim زيd النqci can cubayd بn فudارة can المغيرة بn شhucبة radي الlaه taعa arضa أna mrأatayn laba haweena kaanata ahaatay taxta rajulin hoostii oo min hudaylin ree hudayl nin ba isla qaba weeyaane oy xaas wada ahaayeene oo faramat waxay ku dhufatay ixdaahuma midood ama ay ku gantay ixdaahuma midood alkhraa tii kale bicamuudin tiir bicamuudi fustaatinba tiir teendhe ayay ku gantay ama ku dhufatay fa ay soo riday fakhtasama ila nabi nabiga ay u dootageen sal اlah slm oo waxaa weya u dacwoodeen faqaaluu waxay yihahdeen marka meesha marka waxaa ka maqan in nabigeena calayhi slat slaam uu canugii caloosha laga soo riday oo caloosha ku jiray quro amaba addoon ama addoon waxaa weeyaan nabigeenna uu xukumay in la bixiyo oo diyadiisa ay taa tahay intaas ayaa meesha aanan ku jirin fa kadibna waxaa la yidhi yaa dhihi qolyihii la dul saaray diyada ayaasaa dhihi ara'ayta bal ka waran man canug laa akala waxba aanan cunin walaa shariba aanan waxabin walaa saaxa aanan dhawaaqin oo fastahalla oo fa la yidhahda inahu istahalla waa dhawaaqi la yidhahdana intaba aanan samaynin wax cunin wax cabin dhawaaqin kayfa adii ayaa meesha ka maqan seen u diyad bixina amase kayfa eh, adfac faqaala wuxuu yihi rasulka sal slm asajcun matixba kasajl acraabi reer baadiyaha si ay wax u jireen oo fasaaxadii iyo aftahnimadii reer baadiyaha oo kale miya faqada uu xukumi fiihi canugaas caloosha ku jiray oo muxuua laga soo riyey islaanta rasulla rasulka ale wuxuu xukumay biquratin qura ama bariir cabdin adoon aw amatin amaba adoon wa jucilat waxaa la yidhi calaa caaqilati marati haweenaydii qaraabadeediina wa jucilat waxaa la yeelay marka quradii calaa caaqilati marati haweenaydii qaraabadeedii ayaa dusha laga saaray saas ayuu muxuu ahaa almuqir ibn shucba eh, warina radi llh arsala xadiidkan waxaa mursal ka dhigay alacmash sulaymaan eh, ibn ibn sulaymaan ibn imran alkahili nacam qura laga bixina axsanta isku mid wa <laughs> waa ka hadli doonaa insha allah saftigaad ilahay qadar waay xadiidka afar kun sideed boqol iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadiid saxiix ma qablahu qala imam nas akhbarana maxamed bin raafic alqushayri wa hiqat caabid qala xadaثna muscab ibn miqdaam alkhafcami mowlaahuma saduq lahu awhaam qala xadaثna daawuud ibnu nasiir miya aلطa'i wa hiqat faqih zaahid can acmash wa sulaymaan ibn mihraan alkahili wa hiqat habt lakinahu yudlis can ibrahim nci waa iqa qaala wuxuu yidhi ibrahim zayd ibrahim baa marka toos xaaladii wakhtiga nabigeen dhacday ayuu toos u warinaya marka xadiidka muxuu noqday mursal qaala wuxuu ibrahim bn yaziid darabat imra'atun haweeney ayaa ku dhufatay darataha dangaladeedii ama haweeneydii lala qabay bixajarin dhagax wahiya iyadana xubla ay xaamilo tahay faqatalatha way dishay maca alcanugi fajacala wuxuu y rasul rasulka sal slm maa fii banihaa ama mxuu caloosheeda ku sugnaa eh, wuxuu yeelay ah, fajacala wuxuu yeelay rasul rasulka sal sl ma fii baطnihi caloosheeda wuxuu ku sugnay quratan addoon ama addoon in laga bixiyo ayuu nabigeen xugun uga dhigay fajacala wuxuu yeelay caqla hadiyadeedin calaa casabatiha qaraabadee dusha saar nabigeena sal slm faqaalu waxayra nuqaramu miyaa nagala magaya amaba nala dul saaraya man qof diyadii laa shariba waxba aanan cabin walaa akala aan wax cunin walaa istahalla aanan dhawaaqin familu dalika kaasoo kale yualu hadur ayaa laga dhigaa oo wax kama jiraan ayaa laga soo qaadaa sidaa weyaan faqaalu hir sajcun matix baa ka sajci acraabi reer baadiyas ay wax u taxaan aftahanimada baail mxu gargaarka oo kale miya huwa ka isaga ah uradaas huwa amaba xukunka wuxuu yahay maa aquulu waxaan idin leyn lakuma ninka xukunka iyo qadaha wuxuu yahay wixii aan idin sheega oo ah qura inaad bixisaan saasuu nabigeena ala sl slam eh, ku hadlay amaba uu xukumay laakiin xadiidka waa mursal mursalna wuxuu ka mid yahay min anwaac daciif xadiidkan iyo xadidka hore marka waa isku mid wa caleyhi marka xadidka wuxuu saxiix ku noqonaya bima qablahu xadiidka afar kun sideed boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadiid daciif اlisnaad sanadkiis waa daciif markii aad eegtana habdhaqankii aan soo marnay amaba siyaaqii aan soo marnay oo axaadiista nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam laga soo wariyey oon soo marnay oo arrintan ku saabsanayd haweenaydii tii kale nabar ku dhufatay canugeediina soo riday amaba dishay ayadana dishay habkii loo warinaya hab ka duwan ayuuna u warinaya xadiidka marka waa daciif waxaa weeyaan waa sidoo kale waxaa istimaak ibni xarbi ayaa ku jira iyo waxyaabo kale oo muxuu cilal ah ayaa waxaa weyaan ku jira xitaa matnigiisa mutuunti aan soo dhaafnay uu ka yara duwan yahayo inuuna kaara nakaaro ay ku jirta ama munkarnimo ay ku jirta ayaa dareemi kartaa markaa saas u yar dhuuxda xadiiku afar kun sideed boqol iyo iyo sideed iyo labaatanaad daciif lisnaad weeyaan waa xadiis eh, hahay akhbarana axmed ibnu cuثmaan ibnu xakiim alawdi waa iqa qaala xadaثana camr ibnu moxamed alcanqari waa iqa an asbaad asbaad ahy ibnu nasr weeyaan nasr weya nusayr maa ninka waa nasr alhamdani waa saduuq kaiir mhm asbaad ibn nasr alhamdani waa saduuq kaiir alkhaطأ wakadalika yugrib can simak ibn xarb الذhلي wa صدوq wriwaayath can krima muطaliba hy can krima krimaad ka wari marka riwaayada markuu ikrima ka wariya iطiraab baa ku jira caawan ayuu ka warinaya ama halkan xadiikan ayuu ka warinaya ikrima can ibn cabaas radi allahu ta anuma qal cbdillah bn cabaas kaanat waxay ahaatay imra'ataan laba haweena jaarataani ay jiraan ah kaana waxaa aday baynahuma dhexdooda waxaa aday sakhabun buq iyo sawaxan faramat waxay ku tuurtay ixdaama midood alukhraa tii kale bixajarin dhagax horaan maaan maaan maxay ahayd tiir iyo kabaal fa asqaطat hulaaman wiil ayay soo riday qad nabata uu dhashay ama soo baxay shacruhu timihiisa meyitan isagoo meyda kow wa maatat ilmaratu waa dhimatay faqadaa wuxuu xukumay rasuulka sal slam alcaaqilati qaraabadii adiyata diy ayuu ku xukumay oo faqaala camuhu adeerkaa wuxuu yidhi inaha iyada qad asqatat waxay soo ridi ya rasu rasuulka allow qulaaman canug qad nabata uu soo baxay shacruhu timihiisa faqaala abulqaatila kii wax dilay ninkaas marka wuxuu ula jeedaa marka yacni qof boqol neefogeel in laga bixiyo mudan ayaa soo baxay weeyaan faqala wuxu yidhi abulqaatila tii wax dishay aabbeheedna wuxuu yidhi inahu isaga kaadib waa beenala inahu isaga wallahi allan ku dharte muusan dhawaaqin walaa shariib waxbana ma cabin walaa akala waxna ma cunin familuhu isagoo kale yualu hadul ayaa laga dhigaa amaba wax kama jiraan ayaa laga soo qaada qaala nabi nabig wu sl slm asajcun matixba ka sajci jaahiliyati jaahiliga tixdooda oo kale iyo wa iyo kaahinnimadeeda kahanada waa qofka inuu muxuu ah waxyaaba dadka cuquushooda lagu bedela amaba cilmilheyb iyo waxyaaba noocaas uu imaado kitaabka awlownimo dhahda iyo tafaafulow dhahda iyo waxdhahdaba ina fi sabiyi canuga yar cidna fi sabiyi canuga ayay ahaatay uratan ura ama bariir oo adoon ama adoon ah yani diyadiisaa weyaan qaal ibn cabas abdullah bn cabaas kaanat waxay d ixdaahuma labada haween labada haween midood muleykat ayay ahayd walukhra tii kalena umma hatiifin labadaa magacyo kala ahaayeen ayay kala lahayn ayuu leeyahay radi allahu ta ada lakin wa xadiis daciif isnaad xadika afarki sideed boqol iyo sagaal iy labaatanaad wa xadis saxiixa qala imam akhbarna alcabaas ibn cabdilcaظiim wa iqat xaafid qala xadaثana ضaxaak ibn makhlad الشhيباني mولهma ثقة ثبت عن جريج cبدالملك بن عبد بن جريج weyaan qال وxu yhi عبدالعزيز cبدالملك أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم تdرس weyaan waa صدوq يdلس أنه سمع وxuu mqل jaaبر meeش hadduu أنhu samع yihi marka tdliis meeش waa ka ba soma jeedaan can iyo ana iyo hadduu dhihi lahaa ama qaala uu iska dhihi lahaa waa marka waxbaa soo gela lakin hadda tasriix bisamaac anahu isaga samic wuxuu ka maqlay jaabir bn cabdilaahi radi allahu taala an yaqul isagoo le kataba wuxuu qoray rasul rasulka al sl slm calaa kulli baطnin jilib kasta cuquulatan diye ayuu ku xukumay walaa yaxilu uma bannaana limowlan qof mowlaah mowlaha waa min fowqa min taxt aw min aclaa aw min asfal labada waa la dhihi kara walaa yaxilu uma bannaan limowlan mowla an yatawala inuu weli mawlo ka dhigto musliman qof muslima bikayri idnihi isagoon idmin ama idinkiisa la'aantii xadiidka qeybta hore calaa kuli baطnin caquulatan waxaa weeyaan jilib kasta muxuu aha marka qabiilka uu weyn yahay oo kadibna wuxuu kalusii kala baxayaa jilibyo hoose usii kala baxaya marka jilib kasta hooseba diyada ayuu saaray diyada la saara waatay marka diyada camdiga maaha waa diyada shibhulcamdiga ah iyo diyada khata ah laakiin middan muxuu ahay diyada camdiga ah diyada camdiga ah waxaa weeyaan waxaa laga rabaa ninka qaatilkaa laga rabaa isagaa laga rabaa isaga ayaa laga doonaya marka annaga hadda ariiqada la sameeyo oo in qabiilkii jilbihii hoose laga qaado diyada asalkeeda halkan weeyaan qaraabada hoose dadka qaraabada ah ilma waa casabadii sidoo kale ama qaybta labaad walaa yaxilu uma banaan limowlan qof mowle ah oo la xureeyey an yatawalaa inuu weli ka dhigto musliman qof muslim ah oo kale bikayri idnihi idinkiis la'aantii damiirkaas idnihiidan qofkii mowlaha u ahay ayuu u qofaa la xureeyey kadibna walahiisiya iskala qof ka xureey qof kaloon xureyn marka inuu yihahdo kana muxuu ahaa i ah aan mowla u ahay ama i ah lagama dhegaysanayo weyaan loomana ogola xadidka afarkan sideed boqol iyo soddonaad waa xadid xasana qala imam nas akhbarana camr ibn cuثmaan alqurashi waa saduuq wa muxamed ibn musafa waa saduuq lahu awhaam wayudalis qaala waxay yidhaheen labadaas raawi xadaثana alwaliid ibn muslim alqurashi wa iqat kaiir tadriis wاtaswiya can bn jurayj cabdimalik bn cabd jurayj wayaane can camr bn shacayb ibn mxamed ibn cabdilah bn camr caas radi allahu tacala canhuma waraxima jamiic aruwaat waa saduuq can abihi abihiis oo shucayb ibn maxamed ibn cabdilahi bn camr waa saduuqisna can jaddi awowgiisa cabdillahi bin camr caas jaddiga waa jaddi shucayb radia allahu taala anuma qal wuxuu yihi cbdillahi bin camr bin caas qaala rasu rasulka wuxu yih sal slm man tatababa qofkii dhakhtarnimo ama isdhakhtareeyo man tatababa qofkii isdhakhtareeyo ow walam yuclam ana laga ogey minhu xaggiisa ibun dhakhtarnimo qabla daalika marka ka hore fahuwa isaga daaminu waa mid bixiyo wuu damaano qaadaya xadiidkan macnihiisa waxaa weeyaan qof ayaa iska dhigay inuu dhakhtar yahay dhakhtarna maaha qaliin ayuu sameeyey ama dawo ayuu bixiyey ama durid ayuu sameeyey dhakhtarna ma aha oo wax nin dhakhtarnimo lagu yaqaano ma aha dhakhtarnimo maxaa lagu yaqaana markaad maanta dhakhtarnimo waxaa lagu yaqaanaa qofka inuu tacliinteedi qaato oo jaamacaddeedii galo haddii ay tahay afar sano waa meesha ugu yare oo qolyahan dawada qorqora iyo waxyaabahaas weyaane iyo haddii muxuu ahaa uu gaara heer qaliin iyo hawl noocaas uu gaaro oo muxuu aha toddoba sano wixuun ka badan iyo weliba jaamacadada la yaqaano oo muctaraf ah, oo lagu yaqaano aqoon lagu yaqaan qaar ay iska magac moogta marka qof aanan saa lagu aqoonin hadduu intuu meel iska furta kadibna tooridii uu dadka un ka asla mid muxuu ahaa luggo-on iyo mid gacan go-on iyo mid muxuu ahaa dhintay iyo mid xaaladiisi waa la ogsoon yahay qofka asaga haddii xaaladda ay saa u dhacdo oo qof saa sameeyo qofka asaga diyadiiyo kaamila lagu leey hadduu qofka dila diyadiisu kaamila hadduu imin mxuu ahaa ilaaf ku samayna imin ah uu gooyey dantii u gooday waxaa weya ximinti haakada nin wuxuu noqonayaa qaatil uu noqonaya qof qaatil ayuu noqonaya saasuu nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam waxyaabaha marka runtii nacam ya may taqriiban <laughs> waxaan u malaynaya shibi camdigu maa la raacinaya hadda wuxuu imaamku u keenay yani inay qaybta ayada ay shibilcamdi tahay ayuu u keenay shibilcamdi inay tahay ila asaga ungurin baahayo qofkaan cirbadda ina cudartaa laga yaabaa oo waxbuu baawsaday mogti waxbuu baawsaday marka wa caleyhi marka nin hadda toos ninkaan inuu dili raba maaha inuu lacag ka qaato asna caafimaado oo laakiin de waxaa weeyaan kami muriidin alkhayri lam ayaa ku dhacday qofkaas marka waxa wey isagaa damaano qaadi ikhwaanii bilmunaasaba meesha ayada han joogna oo ku saabsan qofka taabubka samey waa aaday u badanta arintayda aad ay u badanta aad ayay u badan tahay weliba bulshadeena soomaaliyeed aaday u badanta tuulooyinka qaar haddii aad tagto waxaad arkaysaa nin isbitaal uu furan amaba farmasho uu furan yahi farmashaa leeyahay markaasuu cirbaduu durayaa dawaduu qorayaa wahaakada wax walbuu samaynayaa dhaawac uu muxuu ahay dhayayaa wamaa ilaa daalika weligiisna iskuol iyo waxbarasho dhakhtarnimo cag ma saarin waxunbuu baawsaday aaday u badan yihiin qaarkood marka say u socdaan khibro fiican helayaan laakiin khibrada ayadi muxuu ka helay mataqanan maruu dad soo halligay waa khibro uu gaari laakiin ummaddu soo halligay qaar mxuu ahaa wuxuu siinaya daawooyin dhacay qaar wuxuu siinaya daawooyin mxuu ahaa qofki intii looga talaga ahayn qaar wuxuu siinaya qof eh, yani xanuun qaba ayuu xanuun kale dawadii siinaya marka dhibaatooyin aad u weyn ayuu keensanaya waana dhacdaa arrinta wax badan ayay dhacdaa aad iyo aad weli meelaha ka fog caasimadaha iyo ka fog oo tuulooyinka iyo ama dowladda ay awooddeeda ku tabardaran tahay aad ay u badan tahay waxyaabaha ayadna soo gala beryahan waxaa ka mid ah aib ib badiil ama ib ashaab waaa loo yaqaan ib ashaab maxaa weeyaan qofka wuxuu soo aruursanayaa wax alla waxyaabahan loo yaqaano dawoodhinkan aanan m kemicolka ahayn ya harbalka harbalka soo aruursa ibbadiilka jaamacada laga soo baxa oo master lagu qaata o b h d lagu qaata waxaa wey waa ibi la yaqaana waa tacliim laakiin qofku intuu waxyaaba akhri iska bawsado kadibna ummaddii muxuu aha uun ku cabeeyo hadihi masaaib ib albadiila layihahdaa waxaa weeyaan dalalka hadda ugu horey caalamka chinaha ka mid a shiinaha oo kale dalalka ugu horey ib albadiilkaas oo muxuu ahay kimicalka aad bay hadda ay ugu sii guurayaan jaamacadahan islaamiga ah iyo kuwan xataa reer yurub iyo kuwan mxuu ah maraykanka iyo reer galbeedka iyo kulli aad baa looga dhiga xataa dalkeenna kenya hadda dalka aan joogna baa lagu dhigaa dib albadiilka uu jira qofka marka maadaama aynan ahayn ibiga caadigaha waan iska ledefuulaya oo wax alla waxaan qoraya ayadna waa masaaib kale waxyaaba hadda dha waxaa ka mid ah oo annagan aan jasman u hubna in nabigeena calayhi salaatu salaam uu ku sheegay xabad sawda dawaaun likulli daain lasaam muttafaqun calayh xanuun kasta inay dawo tahay intaan geeri ka ahayn waa sax laakiin see loo cuni xabasawda hal kiil haddii aad ama hal ligtio xabasawda hadii aad cabd ka hor aad gowgowsiis aakhira meel ka sogaysa cag badhigays xaaraan inaad ilahay qofku naxariiso gooni sidoo kale waxa wey haddii meelaha looga tego isha aad ku isha intaad kala qaataad kadibna aad ka buuxiso saliideedii ama sanka intaad iskaga shubto aad ortiio dhanba ay kaa dhuntay dhegihii markaa sanka qof ku shuba wax ku shuba kadibna qaara urka uu ka tagay qaara waxaa weeyaan sida shaahi calinshaho kale u isticmaala oo markii dambana dee muxuu kaadadii waxay istaagi waayeen wix dhan baa isku wada fasakhmeen waxaan kala jeedaa marka yacni inay dawad waa laisku hay laiskuma hayo laakiin oo weliba waan hubnaa mia fi lmia waxyaabahan hadda oo chemicalka ay wadaan waxaan hadda aan muxuu ahaa aan sheegi karna ma ahan laakiin tan iyo malabka oo qur-aanka lagu sheegay wax la hubowa wax la hubowa laakiin waa in maqaaskii la ogaada miiqaa qofkii la siinaya hadda kaniinkan baana doolka oo madax xanuunka loo isticmaalo شhan boqol ayaa dadka mxuu ahaa ay caadiga ah ay liqaan wax yar haddii شhanka lagu darana markay u badanta kuna la gaarsiiyaa laakiin haddii aad toban kun aad hal mar liqto ka waran qabrigaadu baa laqodi meel kalood istaaga haba yaraatee inaad alla ku naxariiso agooni marka ibulbadiilka marka wuxuu u baahan yahay cashaabta wax lagu daweeyo waxyaabahan herbolka ah qofki inuu aqoon u leeyahy marka nin walba inuu meel iska furto dafuulaadu magaca qurux badan ku qorto kadibna aad social mediaha galo wuxuu noqonayaa haddii qofku wax ku noqdo man taababa walaysa walaysa yucrafu biibi aw biabiib fahuwa daamin riwaayaadka muxua kala duwanaya xadis soo arooray ama alfaad kala duwan naam she fadal fadal akhuna allah mustacaan ajiib w ajiib w imtixaan w arinta ayada waa runtii waxyaabaha u baahan ayada iyo ruqyada sharciga maarata tufta sharcigaa labadaba waxay u baahan tahay in dib loo muraajaco weliba waxyaabaha aan runtii ogsoon waxaa ka mid ah inta badan qolyahan hadda ashaabta amaba daweeyo dadka diinta u dhow ayaa u badan maadaama ay u dhow yihiin ayaga laftirkooda marka dhankaad ka sheekaynayso raxmadan inay xooga saaraan oo dadkii ay u naxariistaan wax boqol muxuu ahaa doolar aan la gadayn yani in yaroo muxuu aha dawo yaro intaa lag boqol doolar adduunka meel laga gado maba jirtaan maynaba waay naadir aad naadir u tahy wax intaa la eg oo muxuu ahaa ama saliid yar ama wax yar oo meel ku xiran in boqol doolar qofka laga iibiye sax ma aha inay xagga naxariisti iyo xagga aqoonti iyo xagga waraci dhan walba inay eegaan agga qur-aan saarka iyo jaanibkan kale oo mxuu ah ashaabtaba ilan ayaga ayaa meesha u dambaysa wa ummadda meesha iqa iyo kalsooni ugu dambaysa halkaas wa haddii halkaas laga waayo khalaas wa ayaga mas-uuliyad gooniga saar nacam lagu akriye <laughs> waaas waa w oo waxyaabaha layaab kale ay ka mid tahay waxaad arkaysaa sheekh wuxuu sheegayaa waxaa lagu qorayaa laba juz oo qur-aan ah abashabadawado intaa leekayd oo boqol shil ama boqol iy konton ama laba boqoloo shil oo kenya lagadi ayaa waxaa ku qoran laba jus marka meeqaa lagadi marka laba jus ay ku qoranta shan boqoloo markaas juskiiba marka meeqaaba boqol iyo konton shil oo dheeriya ah ku fuuli haddii qur-aankan oo lagu dhameeyan <laughs> iska ciyaar iska ciyaar ku waxaa ark xabad sawda ay cayn ku sawaranta cayn il sideedii hooyda intaa leega ah ku sawaran macneeda marka maxay tahay waxaa weeyaan ruqya cayn ayaa lagu akriya ufahma ani kole iyo saasaan ufahmay marka waxyaabahaas oo kale waxyaabaha runtii xaqiiqatan waxay nahtirayaan amaba ay sumcadda ka dilayaan diintii iyo waxyaabihii ilaahay kitaabkiisa ku sheegay markuu ilaahay u waxyooday ilى الnaxli an itakidii min aljibaali buyuuta wa min الshajari wmima yacriشhuun ثuma kulii min kuli ثamaraat faslukii subula rabik dulula ykruja min buطuuniha sharaab mukhtalifu alwaanu mid casaana mid waxaa weyaan xabag barshaa mid noocaasa fiihi shifaaء liلnaas isqii caslan xadiidki waa taqaanaan isqii caslan isqii caslan isqii caslan waa taqaanaan nabiga aad amar ku bixinaya in la waraabiyo laakiin habka loo waraabina iyo kamiyadda laga waraabina iyo cidda waraabinaysa iyo wix in la eego wa laakiin qofku inuu muxuuah yihahdo khalaas eh, casal ayaa dawaa kadibna aad hal litir hal mar qalab ka siiyo ama qofku yihah hal mitir xitaa waxaa weeyaan xanuuno la kala ilaalina jira casalka waxaa laga yaaba xanuuno gooniya uusan u fiicnayn marka howlahaas o dhan waxay u baahan taha tacliim iyo cilmi aib albadiilku in la barto waa muhiim nacam shaqo waaba hadda mishkilad wax keena shaqada ma dhibka hadda wax keenay oo qofka waxaan ugu daadana ood waxa u samayna waa shaqo laakiin shaqada lan tamuuta nafsun lan tamuuta nafsun xataa tastawfii risqaha wa ajalaha fattaquu اllah waajmaluu fi اalab ayuu nabig sal l slm naf ma dhimanaysa ilaa ay ajasheedii u dhammaato waxyaabaha aan qofka ahlu iimaanka aad kaga duway umadda kale weeyaan wax marka yani aad ka baqa qofka ma lahan xataa tastawfii riaha risqeeda iyo ajasheeda ay ka dhamaysato kadibna nabiga wuxuu ku khatimay ama uu muxuu yidhi war alla ka baqa oo sida aad risiq u raadsanaysaan si quruxsan ka dhiga marka mushkiladda waxaa weeyaan shaqo weeyaan laakiin shaqadii shaqo walba qofka muminka looma ogola shaqo walba looma ogola waa inuu iska toosiy baash xadiiث afar kun sideed boqol iyo kob iyo soddonaad waa xadiiث صaxiixa qala aimam nas akhbarna maxmuud ibn khaalid asulami watiqa qaala xadaثana alwaliid ibn muslim haddaan soo marnay alqurashi weeyaane an jurayj can camr ibni shucayb can abihi can jadihi milahu sawaan isaga oo kale weliba sidiisii ah la siman xadiidka hore oo kale weyaan man taababa walam yuclam minhu ibun qabla dalika fahuwa daamin xadiidkii oo ariiq kale ku imaada weyaan intaa waxaan ugu soo baxnay ilahay fadliga subxaana wa tacaala qofka haweeneyda haddii caloosheeda canug ku jiray nabar lagu dhufto canuga uu soo baxa in ura iyo adoon ama adoon ay tahay diyadeeda baabun hal yukhadu miyaa loo qabanaya axadun qof hal yukhadu miyaa loo qabanaya axadun qof bijariirati hayrihi isaga qof aanan ahayn dembigiisa ma loo qabanaya meeshan waa baabkeeni la socda ama baabka baab soomaaliyeed soomaalida si fiican bu u taabanaya yacni qof ayaa khalad sameeyey khaladka u sameeyey qof qofkaas aan ahayn ma loo qabanaya khaasatan dilkii oo kale qofbaa qof dilay qofka asagaa qof aan ba loo dilaya jawaabta maxay tahay laa walaa yajuus mana banaana laakiin annaga dhaqankeenna waxaad leeyahay yajuuzu wayustaxabu bal wayajibu ya dhaqankeenna saas iska ah waa imtixaan nasal allah asalama alcaafiya xadidka afarkun sideed boqol iyo laba iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala imam nas abarna harun ibn abdillahi xamaal wahiqa qala xadaثana sufyaan ibnu cuyeyna qala xadaثana cabdimalik ibnu abjar alhamdani wahiqaة caabid can iyaad ibn laqiid asadusi wahiqa can abi rimhata abu rimha albalwi waa saxaabi jaliila radia allahu ta a qala wuxu ataytu nabiya nabigaan u yimid sal slm maca abi aabbahay anuu la jiro waaya aabihii markaa saxaabigan ragga u tarjamay magacan oo abu rimtha albalawi wax marna waxay albasri laakiin ay kala duwan yihiin laba qof yihiina laga yaaba laba saxaabi ay yihiin saasay inta badan ay muxaqiqiinta iyo xufaadda sheegayaan marka aabbihii marka saas unbaa u ilaaqan yahay xitaa raggii eh, inay u tarjamaan ay ahayd saas ma ay uga tageen aburimth abi marka abu abirimth waay faqaala wuxuu yidhi abihi faqala wuxu yhi rasuulkeena marka sal slam man waa kuma haada kan oo macaka adila jirka ahaaday kan kula socdo waa kee yaa la weydiinayaa aburimtha abihi ayaa la weydiinayaa hay saas yaa weydiinaya rasulkena sal slm faqala wuxu ibnii waa canugayga waa wiilkayga ashhadu waar markaad kacya bihi isaga ay ashad waxaa markaad kacaya bikowni ahashadiisa ibni wiilkay u yahay aan markhaati ka ah weyaan waa aan dhalay anaana muxuu ahaa shaahidka qaala wuxuu yidhi ama inaka adiga miya rimta abihi sow amaba mu abu rimta abihi sow laa tajnii ah, hay laguma qabanayo calayhi korkiis ay laa yukhadu bidembika laa tajnii calayh ay adiga dembi uma keenaysid waa laa yuukhadu looma qabanayo bidembika dembiga adiga aad gashay dembiga adiga ad gashay isaga looma qabanayo walaa taziru waasiratun wisra ukhra waaya in amaa inaka adiga miya laa tajnii uma dembaabaysid ama laguma qabanayo calayh isaga weyaan ay laa laa tajnii calayh yani looma qabanayo dembigaada laa yuukhadu bidembika dembigaada looma qabanayo oo asaga dhib uma keensanaysid laa tajni calayhi asaga jinaayo uma keenaysid oo adig haddii aad dhib keensato isaga dhib iyo culays dush kama saari laa tajni calayh walaa yajni calayka isagana dhibkuuma keensanayo oo isaga haddii dembi uu la imaado ay laa tu'khadu bidembihi dembigiisa adiga laguma qabanayo sidaas ayuu nabig leh sala allahu calayhi waali wasalam xadii afarkan sideed boqol iyo soddon iyo saddexaad waa xadii saxiixa qala imam na maxamuud bin haylaan almarwsi wa iqa qala xaddaثna bishr ibn sariy albصri almaki wa iqaة mutqin qala xadaثna sufyaan الthawri can ashcaث ibn abi shacثa alkufi wa iqa can aswad ibn hilaal almuxaaribi wa mukhadramun iqaة jaliil can thaclaba ibn zahmad can thaclab ibnu zahdam sooma alyarbuuci zahdam nacam zahdamin alyrbuuci mukhtalafun fii suxbatihi qaal wuxuu yidhi abu aclaba ama mtaclaba wuxuu yidhi kaana wuxuu aday rasul lah sl sl slm yakhtubu mid u khudbeeya fii unaasin dad oo meel ansaari ansaareed faqaal waxaa yidhan ya rasul rasulk allow haaulaa'i kuwanayto banuu aclaba waa reer bani aclaba ibnu yarbuuc qataluu waxay dileen fulaanan hebel fi ljaahiliyati xilliga jaahiliga hebel dileen iyagoo gaalo ay dileen faqaala nabiy nabigen wuxu yih sl slm wahatafa wuxuu dhawaaqay la dhawaaqay bisawti codkiise alaa hooyay wahatafa wuxuu ku dhawaaqay bisawti codkiisa kor u qaaday weeyaane alaa hooyay laa tajnii looma qabto oo dhib uma keensata nafsu naf laa tajnii looma qabto nafsu naf calaa ukhraa mid kale walaa taziru waasiratu wasir ukhra wax kale maaha iyadoo kasii cad ayaa xadiidka soo socdaa ama xadiis soo socota noo imaan doontaa oo qisada kasii caddaan badan xadiidka afarkun sideed boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasa akhbarna axmed ibn sulaym rahaw waa iqatun xaafid qaala xadadana mucaawiya ibnu hishaam alasadi waa saduuqun lahu awhaam can sufyaan athawri can ashad ibn shacda can asad ibn hilaan can taclaba ibnu zahdamin qaala wuxuu yidhi taclaba intaha qowmun qolo ayaa gaareen oo min bani taclaba reer bani taclaba ah ila nebi nabigay gaareen sala allahu calayhi waali wasalam wa huwa rasuulkan yakhtubu khudbayni faqaala rajul nin ba wuxuu yidhi ya rasul rasuulka allow haaulaai kuwanayto barowta calama rahbanayto calama ibnu yarbuuc qataluu waxay dileen rujaala fulaan hebel bay dileen rajula nin weeyaane ama dakara rajulan buu sheega min asxaabi nabi nabiga saxabiska mi sal slm qataluu waxay dileen fulaanan rajulan bay dileen nin oo min asxaabi nabi nabiga saxabiska mi sal slm marka ayaga jaahiliy ahayn gaalay ahaayeen laakiin ninka ay dileen saxaabadu ka mid aha faqaala nabi nabi sl slm laa tajnii dhib uma keensata oo dembi ma keensata nafsa naf calaa ukhra mid kale haddii naf ay naf disho tu kale looma qabto sidaa weyaan xadiika afarku sideed boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qala imam maxamuud ibn haylaan ibnu haylaan almarosi qala xadaana abu daawuud ayaarsi wa iqatun xaafidun halita fi axaadiid qala ambana shucba waa imaamki can ashcaf ibn abi shaxdaa qaala samictu aswad ibn hilaal yuxadiu can rajuli min bani thaclaba ibnu yarbuuc ayaa muxuu ka wariyey waxaa ka warina aswad ibnu hilaali ana naasan dad oo min bani aclaba reer bani aclaba atow nabiya nabiga u yimaden sal slm faqaala rajulin ba wuxuu ya rasu rsulka allow haaulaai kuwaanayta banu taclaba oo bani taclaba qataluu waxay dileen fulaan hebel rajula oo min asxaabi nabi sabiis ka mid sal slm nabiy nabigan wuxu yih sl slm laa tajnii dembi uma keensato ama looma qabto nafsu naf calaa ukhra mid kale looma qisaaso weeyaan naf wax dishay intu kala oo beri iskaoo banaanka joogta waba kala qaybgelin loo qabta ma jirta mxu hareecada islaamka xadiidka afar kun sideed boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala aimam aleyh ramat lah abarna abu dawuud wa sulayman bn sayf aaa'i alxaraani mawlaahum wa iqatun xaafid aaa'i ah, mawlaahum alxaraani iqatun xaafid qaala xadaana abu cataab abu cataab waa sahl ibn xamaad alcanqari waa saduuq qaala xadaana shucba can ashcad ibn sulaym can aswad ibni hilaal wa kaana wuxuu ahaa aswad ibni hilaal adraka mid haleelay annabiya nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam aswad ayaa waxaa weeyaan nabigeena haleelay ayuu leeyahay radia allahu ta arda can rajuli nin oo horaanna waxaan soo marnay inuu mukhadram yahay adraka nebi macned ma laqiya nebiy maah la socda waa mukhadram saa uu fahma haahi can aswad ibn hilaal raximah اllah wakaana qad adraka mid hareeray oo soo gaaray anabi nabgena sal isagoo muslim ayuu nabigeena soo gaaray laakiin lama kulmin can rajuli oo yuu oo min bani aclama reer bani ibn yarbuuc ana naasan dad oo min bani aclaba reer bani aclaba asaabu bay haleeleen oo min asxaabi nabiga saxaabadiis ka mid sal slam way dileen waa yani fa qaala rajul nin oo min asxaabi rasul saxaabadiis ka mid a yaa rasuula rasuulka haaulaai kuwa banuu aclaba waa reer bani aclaba asaabu rajul nin bay asiibeen oy dileen oo min asxaabi nabiyi nabiga saxabadiis ka mid sal slm faqaala rajul nin ba wuxuu yidhi oo min asxaabi rasul rasulka all saxabadiis ka mid ya rasul rasuulka allow haaulaai banuu aclaba ma ku noqd dib ugu noqdo waa iska un muxua waa socotaa yaa rasul rasuulka allow haaulaai kuwa banuu aclaba waa reer bani aclaba qatalat fulanan bay dileen faqala rasul rasulka wuxu yidhi sal slm laa tajnii looma qabto nafsu naf amaba ma ma dambaajiso amaba looma qabto nafsu naf calaa ukhra mid kale qaala shucba wuxuu yidhi ay laa yu'khadu looma qabto axadun qof calaa axadin qof kale hadduusan mushaarik la ama raalli uusan ka ahayn oo hawsha ayada garab ku garab gelin wallaahu tacala aclam xadiidka afarkun sideed boqol iyo sideedii soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay abdullah abarna abu cawaana alwadax ibn cabdillahi yashkuri waa tabt can ashcat ibni sulaym can abihi abiis oo sulaym ibni aswad ibnu xandala iqat bitifaaq can rajuli nin oo min bani aclaba ibni yarbuuc qal wuxu ataytu nabiya nabiga imi sal slm wahuwa nabigeenana yatakalam u hadli waa khudbadii faqaala rajul nin ba wuxuu ya rasul rsulka low haulaai kuwa banu aclam waree bani aclam ibni yarbuuc aladiina kuwaasoo asaabuu fulaanan hebel asiibay oo dilay faqala rasul rasulka wuxu yiri sal slm laa maya yacni laa tajnii dembi uma keenta nafsu naf calaa nafsin laa tajnii nafsun naf dembi uma keento calaa nafsin naf kale xadiidka afarkan sideed boqol iyo sideedii soddonaad waa xadii saxiixa qaala imam akhbarna hanaad ibnu sari abu sari waaiqa fii xadiidihi xadiidka an abican abi alaxwas abulaxwas waa salaam ibnu sulaym alxanafi waahiqatu mutqinu saaxib xadiid can ashcad ibn abi shactha can abihi abiis oo ahaa sulaym can rajuli min bani yarbuuc qaala wuxuu yidhi atayna rasul ba nbi sal slm wa huwa rasuulkeena yukalim الnaas dadku la hadli faqaama ilayhi naasun dad baa u istaageen faqaalu ya rasu rasuulka allow haaulaa'i banuu fulaan waa ree bani fulaan kuwan ree hebel weeyaan aladiina kuwaasoo qataluu fulaan hebela dileen faqaala rasul rasulka wuxu yh sl slm laa tajnii nafsun calaa ukhra naf naf kale ama mid kale dembi uma keento oo looma qabto weyaan xadiidka u dambay cashirkan caawo insha allah tabarak watacala afar sideed boqol iyo sagaal iyo soddonaad waa xadis saxiixa qala imam nas akhbarna yusuf ibnu ciisa aلzuhri اlmarwazi wa iqat faadil qala anbana alfadl ibn musa asinani wa iqat tabtn rubama aqrab qala anbana yaziid wa ibnu ziyaad ibn abiljacd alashci wa iqa can jaamic ibn shadaad almuxaaribi wa iqa can طaariq ibn cabdillahi almuxaaribi waa صaxaabi jaliila radia allahu taala ana rajula ninba qaala wuxuu ya rasu rsulka allow haaulaai kuwa banu aclama waa reer bani aclama acalaba aladiina kaasoo qataluu dileen fulan hebel fi ljaahiliyati jaahiligi yani ayagaa jaahili ahaa lakin in kale saxabadu ka mid e eh, fakhud lanaa nooga qaad biarina oo nooga aar oo ninkii ay naga dileen ka ama aan ka dilno farafaca yadayhi nabi gamihiis labadiis gacmood ayuu kor u qaaday sala allahu alay wasalam ra'aytu ilaa an ka arka bayaada ibطayhi labadiis kilkilood cadaantooda ilaa arko wa huwa rasuulkan yaquul uu leeyahay laa tajnii umu calىa waladin laa tajnii ma dembaajiso oo qisaas iyo wixii la ah ma saarto umun hooya calىa waladin canug hooyadii ayaa muxuu dhib la imaaday kadibna canugeedii looma qabta maratayn laba jeer ayuu nabigeena saas yihi salى اllahu alayh wali waslm ikhwani اkiraam masaladan marka ku saabsan in qof marka la dilo oo qolo hebel ay qofkaas dilaan in si indhalaan ah cid alla ciddii la arko oo ciddaas ka dhalatay la dilo waa dhaqan jaahili weeyaan sida dhabta ah ya asal ahaan dhaqan jaahili u ahaa hadda dhaqan soomaaliya usoo wareegay ha xaqiiqatan yacni intaasood arkaysaan oo culimmada ay hadlayaan oo cuqaasha ay hadlayaan oo ahlu khayrka ay hadlayaan oo dadkii inay halaagsamayaan oo weliba la naargeli inuu ilaahay subxana wa tacaala badbaadiye waa gooniye loo joodo oo la arki haddana waxaa dadku waxaa laga reebi layahay hebel ayaa la dilay hebel soo lama dilin waa in loo soo ara yaa looga soo ari mataqana marka ninka dilay ma ahan cid alla ciddii la arko ciddaas ayaa looga soo ari ya ahay waxba ka warqabin marka arinta ayada nabigeena wuu diiday sal اllahu alayhi wali waslam marka ummadda soomaaliyeed inay ka waantowd arrinta ayada waa laga maarmaan hada wallah aclam sal اllah wsl abd rasul mustafaa